bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo soddonaad ee kitaabka nuurulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir asxaabta iyagaa ugala tashaday colkiisii sidee se loola dhaqmay Ah, asxaabtii qoladii halkaa lagu hayay sideebaa loola dhaqmay haddii maxaabiista gaaladu aynu aragnay siday ula dhaqmaan ee qofka muslimka ah inuun iimaan uu ku jiro cadhar halka uu jooga ay ku dilayso bal nebigu si ula dhaqmay areegu macnaha wax xuquuqul insaan la yidhaahdo agtooda yaallaa ma jiro iimaan qofka leh ayaa xuquuqulinsaan wax ka garanaya insaan xaqu leeyahay iyo ilaah xaqu leeyahayba laakiin qof bilaa iimaanihi ilaah iyo insaankoona xaquma hayo taa markhaatigeediina kuwii xadaaradda sheeganayay ee sheeganaya inay iyagu xuquuqul insaan dadka u eegayaan ayaa maanta laga garaabaya america china ay wax ka sheegtay china intay adduunyada o dhan faalleeyeen qolo walba xuquuqul insaanka waxay ka yeeleen ayaa waxay idhaahdeen iyagu waxay iska reebeen xuquuqulisaanka waxay ka yeeleen xuquuqulisaanka qoladaas saasay ugu tacadiday sudan baa ku tacadiday suuriya ku tacadiday eraan china ku tacadiyay wixii o bay tiriyeen laakiin america waxay ka yeeshay may sheegin dabeedna laakiin china sheegay china sheegay sida uu gontanaamo iyo xabsiga abu qurayb iyo ciraaq iyo sida uu dadka ugu cadaabo ee iyagoo qaawan u sawirayo jirhkooda uu googoynayo iyagoo maxaabiisa oo qaarkood iyagoo duufku uu ka daadanayo dhiiggu sankii afka ay u dhimanayaan ayaa jina ay soo bandhigeen markaasa waxay idhahan ameerikada ka sheekeynaysa xuquuqul insaan waa kuwa dadka sidaa ay u gelayaan ciidamadooda iyo runtii maxaabiista ayaa sidaa u gelaya marka waa arrin dee qofkii caqlile aan lagu harowsan karaynin waktigan maanta fashilaadooda halka ay taagan tahay wax iska muuqday noqotay oo runtii dadka muslimiinta ahina waxyaabaha ay leeyihiin ha degeen maxay degaan waxay arkayaan dadkii islaamka ku abtirsanaya oo sidaa loo galayo intoo dalkoodii loogu yimi oo dunyadoodii la qaatay ayaa raggoodii iyo dumarkoodiina saa loo fara marka nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ma yeelin ma cadaabin cid laakiin la dhaqankii wanaagsanaa ee ula dhaqmaya wuxuu keenay qaarkoodna inay ku islaamaan madiina qaarkoodna inay ku islaamaan markay maka ku noqdeen inay ku islaamaan la dhaqankii fiicnaay uu la dhaqmayay gaaladii soo duulay ee shisheeyaha ahaa ee axmaqnimadu halkan keentay bal siduu la loo egi doonaa asraa beder walamaa dakhaluu lmadiina kolkii ay madiine galeen asxaabta istashaara calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu la tashaday asxaabahu asxaabtiisii buui bal ka warrama fii maa yafcalu bilasra maxaabiista wuxuu ku samayn lahaa buui bal ka warrama maxaynu ka yeelnaa ilaahay baa gacanta idiin soo geliyey kuwii maka uga soo qaxdeen ee dadkiinni iyo dunyadiinniba uga timaadeen ee idinka daba yimi ayaa maanta kuwii ugu waaweynaa gacanta ku haysaane ka arrimiya buui idinku faqaala cumar bnu lkhaaabi yaa rasuula allah rag iskuma jira cumar baa farta taagayoo wuxuu hi rasuul allaw nimanka balanuu kuu sharxaya aragtidaydan ka dhiibto qad kadabuuka wa qaataluuka wa akhrajuuk way ku beeniyeenay kula dagaalameenay ku soo eriyeen buuri sida suuratu lamhaal ay ka warramayso fa araa waxaan arkayaa buuhi aniga fikraddayda waxay tahy an tumakinanii min fulaan aniga inaad hebel ii dhiibto fulaanku sheegayaana liqariibin lahu waa mida isaga xigaan maxaabiista kay isugu xigeen ayuu hi kaa ii dhib aniga faadribu cunuqa qoortaan hordhigayaa wa tumakina xamsa xamsana waxaad u dhiibaysaa min akhiihi lcabaas walaalkiisan cabaas ayaad xamsana u dhiibaysaa adigana ku adeera wa caliyan min akhiihi caqiil calina waxaad u dhiibaysaa walaalkii caqiil ibnu abi aalib oo adigana ilmaadee ruma tihiin wahaakada dee sidaasunan gawda uga saarna buuri xataa yaclama annaasu jeeray dadku ogaadaan annahu arinku inuu yahay laysa fii quluubina mawadda inaan qalbigeenna wax kalgacali ugu jirin lilmushrikiina gaaladu gaal inaynaan naxariis u qabin si loo ogaado ninba ninka ku xiga u dhiibo qoorta haw dheereeya buui anaana idin bilaabaya waa kaas bui waa qulaanji ku quuso ayaan anigu leeyahay bu halkaasaan ka taagnahay bu inaa buraau minkum wamima tacbuduuna min duuni illaah nimankan aan ka beri noqona dee inaan dhib isugu meeraysan maa araa buuhi anugu ma aaminsani rasuul allow an takuuna laka asraa inaad maxaabiis gacanta kusii hayso wax maxbuus laydhaa inuu meeshan inoo joogo anu ma aaminsani buui ha lagu fuliyo buui ciqaab ile markii ay soo duuleen inay dhintaan iyo inay wax dilaan bay diyaar u ahaayeene waxba hadday dili kari waayeen oo gacanta lagu dhigaan dilin hadday waxba dili kari waayeen dee tii labaad ha u diyaar garoobeen fadrib waxaad goysaa acnaaqa haaulaai acnaaqahum dheh qoorta ka wada jar seef ugu dheeree sababtu waxay haaulaai sanaadiiduhum wa a'immatuhum wa qaadatuhum haaulaai bur kuwanaynu haynaa sanaadiiduhum waa shaydaamadoodii madaxdoodii wey wa a'imatuhum hogaamintoodii wey wa qaadatuhum horkacayaashoodii wey iyo kaabayaashoodii waa nimankii sanaadiidii waa isku sado xeray isku macnaahu nimankani waa nimankii madaxda ka ahaaday nimankii islaam ka socon waayey ayaa maanta meesha maraya ee looga soo guuray maka waa kuwan buur maxaynu isu eeganayna intaa markuu yidhi hadalkaa xamaasadaysan ku jahaysanna in abaalkooda la mariyo wa waafaqahu calaa daalik arrintaa waxaa sakangareeyey oo ku waafaqay sacd bnu mucaad wa cabdullaahi bnu rawax labadaa nin oo sacadna dee wuxuu ka madax ahaa ansaarta madiine deganaa qabiilo ka mida ah. suldaankoodii wey oo raggu la tashanaya markuu dagaalka bilaabay cabdilaahi bnu rawaxna waa odayaasha madiine waana gabayaagii nebiga shaacirka ahaa ee u jawaabaya quraysh madaafiicda shicirka ku riday labadaasina waxay dhaha fikradaanu qabnaa waxa weeye taa cumar xagga abubakar buu markaa nebigu eegay wa qaala bakr ila sideedaba marka aad doonaysa inaad go-aan qaadato waxa ay ku fiican yahay go-aanku in dadka kala kala jahaysan ama qofba dhan yahay aragtiyahooda la isu la weydiiyo haddaad dad isku wada fikrada la tashato iyagunbaa sida taayirka isku wareegaya wareegayo isbacaynaya bacaynayo cirkaa maraya laakiin aragtiyaha kala duwan ee cirka iyo dhulka isu jira marka la isu qaado kii xagga tala jiray hoos buu soo degaya kan kalena kor buu yar kacaya ummaddu way isla qabsanaysaa mustawo dhexay noqonaysa marka had jeer qiyaadada iyo hogaaminta waxa ay ku wanaagsan tahay ka mucaaridka wuxuu wadaba ku ah iyo ka isagu kacaankiisaba kasii dheeraynaya labada inuu la tashado midibo waxbuu keenaya si caadiya ah loo wada tashanaya go-aankana wuxuu noqonaya go-aan dhexdhexaada ah soo baxaya mucaadalada qaraarku saasuu ku ku iman karaa marka nebigu asxaabtu raggani waa saaxiib laakiin maanta ragga laga tashanaya waa ehelkooda waa raggii acyaantoodaha waa raggii ay isyaqaaneen waa rag sidaa ay isugu xeeran yihin oo hablihii bay kala wada qabaan oo maaragtay waa ilma adeeradii iyo adeeradii iyo ehelkii weeye kuwa laga hadlaya wa qaala abubakr abubakr baa wuxuu yihi yaa rasuula allah haaulaai ahluka wa qawmuk qoladani waa tolkaa waana ehelkaagii qad acdaaka allah ilaahaydaa wuxuu ku siiyey addufra waannasra calayhim in aad ka xoog badato dufrigi iyo nasrigu waa guushi ilaahaydaa guushii kaa siiyey kuwan inkastay ku soo eriyeen haddana waa tolkii une maantana adaa ka gacan sarreeya dee araa waxaan anigu aaminsanahay an tastabqiyahum inaad ka dayso la qabsan maayo laysu mujaamalayn maayo nin waliba fikradiisu dhiibanaya inaad iska dayso an tastabqiyahu macnaa inaad baaqi yeesho wey wa ta'khuda alfidaaa minhu inaad <clears throat> ka qaaddo madax furasho <clears throat> madax furasho inaynu ka qaadno maal waaya fayakuunu wuxuu noqonayaa maa akhadnaa minhum xoolahaynu ka qaadnaa quwatan lanaa cala alkufaar gaalada awood waynu kaga awood badanaynaa dhaqaalaynu uhelaynaa quwatan cala alkufaar iyaganaynu dagaalamayno ayaynu kaga xoog badanaynaa iyagana dhaqaalaa ka dhacaya inagana dhaqaala inoo kordhaya saanad milatariya waxaynu siisan doonaa waxaynu ku weerarno kor baynu usoo kici taas waa qodob wacasa allaahu rabbina wuxuu u dhow yahay an yahdiyaka an yahdiyahum bika inuu daraaddaa ku hanuuniyo inuu daraada ku hanuuniyo oo marka samafalkaa loo sameeya ay hanuunaan fayakuunu laka caduda dabeetana ay xoogba kuu noqdaan waxaa laga yaabaa intoo samafalkaasi uu soo jiito inay hanuunaanoo halka iyaga aanu ku jirnaba ay galaan xoogga aanu maanta kuu nahay xoog lamida intay noqdaan ilaa way qalloocsameene intaynu kala maqnayna toosi waaye gacanteenna inay ku toosaan dabeetana iska berber berber taagaan istraatiijiyadda cajiibka ah ayuu isna ku dhowtay bal hadda nin waliba gar lee eeg labada mid waliba gar buu leeyay midna wuxuu eegay cadaaladii midna wuxuu eegay ixsaankii labadabana ilaahay baa faray ilaahay baa wuxu uhi ina allaha yamuru aayadda suuratu naxli ku sugan ina allaha yamuru bilcadli waalixsaan ilahay wuxuu idin farayaa cadaaladda waxaa kaloo idin farayaa inaad mararka qaarkood cadaaladda ka tanaasushaan oo ixsaanka qaadataa labaduba waa mamuur marka nina wuxuu ka raacay cadaalad iyo ku dhalaali ku bayaani nina wuxuu ka raacay ixsaanka iyo istraatiijiyad mustaqbala rasuulku sala allahu calayhi wasalam nimankii markaa labadoodii buu mid walba ammaanay mid walba aragtidiisu inay sax tahay buu tilmaamay faqaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu ina allaha la ilaahay wuu dabciyaa quluuba aqwaam ragga qaarkood qalbigooduu dabciyaa liinku waa shayga dabacawi layib xataa takuuna ilaa ay quluubtaasi noqoto alyana mid ka dabacsan min allabin lebanka leban dhoolo ah ilaa ay ka dabacsanaato waina allaha ilaahay la wuu adkeeyaa quluuba aqwaam ragga qaarkood qalbigooda xataa takuuna jeer ay noqoto ashadda min alxijaara dhagaxa mid ka adag nina waa ninna waa macaan buui ninna waxa weeye ku dhalaali labaduba way jiraan buui rag raggu waa inay isugu jiraan labada nin u yar xeebta iyo nin xananka mariya ha isku jira buu rag mid cadowga u yar macaanaada mararka qaarkood oo meelaha qaarkood iyo mid ku qadhaan labadaba marka nebigu si uu labadan saxaabiba u qanciyo si uu dadkiisa u wada jaheeyo waxay sheegeen inuu sawaab yahay u sheego ambiyadii ilaahay buu tusaalayaal uga soo qaatuu ku shabahay nebiyada qaarkoodna inay markay ilaahay la xaalayeen ummadda kala xaalayeen inay mawaaqiftan adag qaateen qaarna mawaaqif tabacsan kolkaasuu wuxuu nebigu ui waina masalaka ya abaabakr abaabakar adigu waxaad la mid tahay mala mitla ibraahim nebi ibraahim oo kale qaala nebi ibraahim baa wuxuu qur'aanka ku yidhi suuratu ibraahim waman itabacanii ilaahay ow ciday raacda fainahu minii anigu igaga mid yahay waa laygu tiriyaa waman casaanii cidda icaasidana fainaka afuuru raxiim dee dembigaad dhaaftaa waad naxariisataa dembigaad dhaaftaa waad naxariisataa ilaahay ow ka iraaca liiskaygu ku tirsan yahay oo waan u shafaaco qaadayaa waan waan ammaanayaa waa ehelkayga kasay diida habaari maayee dee dembigaad u dhaafi kartaa isaga dhaaf wey afuur raxiim dee dembigaad dhaaftaa waad naxariisataa isagaba dhaaf wa dabacta waina maalaka yaa cumar malu nuux aw maalu nuux tilmaantaadu tii nuux bay la qaala nebi nuux wuxuu yihi markuu tolkiisa ka warbixinaya ya rabbi rabbi yaa rabbi ilaahaygiiow laa tadar cala alard dhulka guudkiisa ha kaga tegin min alkaafiriina gaalada dayaaratan ku neefle waxsan ku neefla ahoo daar dega man yaskunu daar ilaahayow cid meel uun degto meel cagadhigato raad leh ilaahw kuwaa dhammaantood cidhib goobu waay marka adiguna cumaro dee nuux waddadiisii aad martay abubakarow waddadii nebi ibraahim baad martay nin waliba tusaalu saalixiintii wanaagsanayd ka haystaa midkiina ma khaldana wara'aa calayhi salaam ra'ya abi bakr wuxuu nebigu ra'yeeyey ra'yigii abubakar buu go-aan ku qaatay ila waxaa la washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah asxaabta la tasho fikradaha ururiyo go-aan qaado macnaha taladu way waxay noqonaysaa mid dadka dhex taalla marka hore laakiin waa in qaraar la qaataa oo cidda markaa madaxda ahay qaraar qaadata qaraar qaado qaraarkii wuxuu ku qaatay ra'yiga abubakar bacda an madaxa intuu ammaanay kullan min asaaxibayni labada saaxib mid kastoo ka midaba intuu ammaanay ila ragga kalena iyagunbuu la kala safnaa cumarna ammaan dee abubakarna ammaan mid waliba gar leh qur-aanka kariimkaana haddaad akrido waxa qur-aanku ayiday markii hore Ehm, ra'yigii cumar maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhila fi lard nebi uma haboono inuu dhulka ku haysto dad la haystayaalahoo addoomaa ilaa uu cidhiidhi geliyo cadowgu jeeruu cidhiidhi dareemo may habboonayn in amaxaabiis haysataan cumar fikradiisiibuu qur-aanku ah, manaa fikradda cumar baa waafaqday qur-aanka ile qur-aankaa ka horeeyey waayo markii dambe haddana waa loo fasaxay nebiga inuu maaragtay ka qaato fidaa oo go-aankiisa qur-aanku u ogolaaday lianna alwijhata aragtidoodu waaxidatun mid keliyahunba ahayd asxaabta waxaan midna fikradiisa ugu eedaysnayn dee wijhada iyo hadafkay lahaayeen waa mid qura wijhadu waa hadafkiiune wahiya hadafkuna wuxuu ahaa iczaazu ddiin wa khudlaanu lmushrikiin diinta ilaahayna inay guulaysato gaalkuna inuu dulloobo gaalka ka soo horjeedaana inuu hoos u ciru sagxadda galo sida shaydaanka eh, eh, dhulka hoos ugu dhaco diinta ilaahayna kor noqoto hadafkaa ka ahaa ee hadafkoodu ma ahayn inay maslaxad kala jiidanayeen uma qaala liasxaabi markii go-aankii lasoo qaatay nebigu wuxuu usoo baxay inuu asxaabtii qanciyo ila ummadda waa in qaraarada laga intaan kacdoon samaysmin nabiga siyaasadii si wanaagsanayd bahay markuu go-aan qaato dadka ayuu wacyigelin ku samaynaya go-aankuu kala doodaya ka dhaadhicinaya si ay u hirgeliyaanay u fuliyaan go-aankaa isagaa marka hore intoodii mudnayd buu la tashanayaa intooda kalena eh, racyadaana wuu ka qancinaya wacyigelin buu ku samaynaya iyaguna inaanu wax kale ujeedin bay garanayaan way aaminsan yihiin sidaa daraaddeed bay ku qancayaan asxaabtiibaa wuxuu ku yidhi antum alyawma caalla waar maanta fuqaraa tihiin falaa yaflutanna axadu qofna yuu idinkala tegin min asraakum oo ka mida dadkan la haystayaasha ah ilaa bifidaa madax furasho mooyaane waar maanta caallaati maanta waynu iska faramadhanna haddaba mid idinka tago maxaabiistaasi yuu jirin mid walba ha laga qaado maal Ah. falaa yaflutana axadu min asra mid idinka tagoo nimankaasiiyuu jirna mid walba wax ka qaata kii doonaya inuu reerahoodii maka ku noqdo ile maynaan keenin innaga halkana gaalnimaa keentay oo soo eriday iyo kibire iyo shaydaana u adeegaye kabaha laga subkada bui ragga ah. aan ka qabsana tahay laga fara qabsada bu aanogeysiiskaa la qabo ragga hala ilaashado suuqba weyn ku jire aggaasuu jihayay nabigu calayhi salaatu wasalaam saanadaynu iyaga kula dagaalamayna iyagay ku jirtaa intaynu ka qabsanay mooye inta maka maka taalee ku dambaysana aan ka furna buuri waqad balaga qurayshan quraysh waxa gaadhay maa cazama calayhi rasuul go-aanku nebigu gaadhay cazama waa go-aanku nebigu gaadhay ilaa waxma qarsoomaane ayaa quraysh loo sheegay fii mri asra arinka lahaystayaasha lahaystayaashii in la yidhi maal ha laga qaado go-aankaasi nebiga wuu gaadhay fanaaxat cala alqatli shahran waxay qurayshi u qaylisay dilkii dhacay dil naaxat nawxu waa qaylada dil baa la barooranayay oo baroortu isu baxday meeshii maka la odhan jiray uma ushiira calayhim waxa loo tilmaamay min kibaarihim xaggooda waaweyn ishaara ka timi farsiiq baa ka yimi talaa la soo jeediyo raggii madaxda ahaa quraysheed soo jeediyeen intii hadhay allaa yafcalu inaanay samaynin waar iska daaya baroorta dumarkiiyo ragoo waa oohinta iyo qaylada iska daayabaa ayay odayaashu soo jeediyeen maxaa markaa lagu aamusiinayaa kay laa yabluga muxammadan wa asxaaba muxammed iyo asxaabtiisa si aan u gaadhin jazacuhum argagaxooda fayashmituu bihim dabeedna ay ku farxaan waryaadhe war musiiba inagu dhacdo laakiin musiibada iyo haddana kuwii nagu sameeyey inagu farxine warorta inaga yareeya saasa idhaah warorta inagu yareeya inaga yareeya fayashmituu bihim walaa tushmit bi alacdaa shamatat lacdaa waa farxadda iyo nagu farxi aan inaga aamusa saasa islaamiya ku qanciyeen wixii aqalada dushooda ka barooranaya fasakatuu way aamuseen waxay maqleen madax furashaa jirta sow maaha tiina go-aan kaley ka qaateen oo ah wasamamuu waxa ay go-aan ku qaatee waxay go-aaniyeen ku madax adeegeen calaa anlaa yabkuu qatlaahum dadkii dhintay in aanay u ooyin xataa yakhuduu biarihim ilaa ay usoo aaraan xataa yakhuduu biarihim jeeray usoo aaraan aan iska aamusno iska hilnaana bay dha ciilka aan la hilnaano aynagu aamuso inagu qaboobo aynuusoo aari raggaas watawaasaw fii maa baynahum dhexdooda waxay isu dardaarmeen anlaa yucajiluu inaanay ku degdegin fii alabi lfidaa madax furashada doonideeda go-aan madax furasho in la qaato oo maal la qaado oo lagu soo furto yaynaan ku degdegin taa watawaasaw fii ma baynahum anlaa yucajiluu fii alabi alfidaa waar ha ku degdegina bay idhaahdeen madax furashada moxamed go-aanka ku gaadhay ha ku degdegina biy waaye gawska qaniina lianlaa yataqaalaa si aanay u qaaligaraynin almuslimuuna fiihi fidaaga muslimiintu way nagu qaaligaraynayaan haddaynu lacag la yaacno suuqa maxaabistiiyu xaami noqonine ragga allaha niman aan doonaynin aan iska dhigno aan iska dhigno laakiin arrimaha noocan oo kale ah waa arrin caatifad hayru ikhtiyaariya ah. caatifad qasababaa ku jirta meesha marka go-aan dadka laguma wada maamuli karo noocana kala midhiiqis baa bilaabma markan oo kale dabeedna midhiiqiskii baa yimi macnaha in la kala baxsado o la kala siibto oo loo kala dheereeyo madax furashadii alfidaa madax furashaa bilaabantay haddaba axaabiistii madiine lagu hayay waay raggii afsaxay waa kuwan haddaba falam yaltafit muu milicsani iltifaatku waa eegmada falam yaltafit ilaa dalika almalab madlabku waa doonidda doonitaankaa isagaa dheg umuu dhigin oo xaggiisaba muu eegin ibnu abi wadaacata sahmi ninka magacaa la idhaahdo ee qabiiladaasa isagu doonitaankii ahaayaan lacag la qaadin muu dhagaysanin reerba ka wey wa kaana abuuhu min alasra aabbihii ayaa ka mid ahaa maxaabiista waaya abiwadaaco laftiisaa la haysto ahaa ninkaasoo aabbihii la haysto isagu muu dhagaysanin amarkaa fakharaja khufyatan si tuugaabuu ku baxay oo maka uu kaga soo baxay madiinuu ku soo socdaa xataa ata almadiina madiine ayuu yimi wafadaa abaahu biarbacati aalaafi dirham aabbihii wuxuu ku furtay afar kun oo dirham afar kun oo dirham ayuu akoonkii danta guude muslimiinta ku shubay mujaahidiinta waaya halkaasuu gidaarkii isdhaarsiga ahaana ku jabay gidaarkii ahaa ayaa loo dhaqaajini ha loo khuuriyo moxamed gidaarkaasina wuu aamusa markaasuu ku dumay wacinda daalika waktigaasay bacafat qurayshun quraysh waxay soo dirtay fii fidaai asraaha maxaabiisteedii madax furashadeedii ayay soo direen mid alla ninkii la la dili maayo ayaa loo soo dhiibay markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam ciddii barnaamij u socota ee aan col duulimaad ahayn ama dhambaal wada ama fidaagan oo kale wada ama heshiis saxeexaya ama iska ganacsataa muu dili jiray shaksi caadi oo meel iska maraya muu dili jiray laakiin waxa uu colweynuhu la dagaalamaya sicirkii dee dabcan wuu isxadiday oo ibnu abi wadaaca sicirkii jaray marka intii lasoo dirayaata noqotay wa kaana arbacatu aalaaf wa kaana wuxuu ahaa fidaagaasi arbacata aalaaf afar kun buu ahaa ilaa alfi dirham hoos baa loo dhaadhacaya ilaa kun dirhan afar kun buu ka bilaabmayaa waa la gorgortamayaa ilaa kun u yaraan kun u badnaana afar kun intaasuu ahaa waay dee dadku wax ma wada haysto xal kale uu nebiga ku lifaaqay calayhi salaatu wasalaam ile waxaan la yidhaahdo aqoonta iyo adduunku way isu dhigmaa aqoontu waa adduun sidaa darteed baa nebigu xal buu keeno wuxuu ihi waman lam yakun macahu fidaa ninkii aan haysanin wuxuu madaxiisa ku furto wa huwa yuxsinu alqiraa'ata waalkitaaba laakiin wanaajinayo oo yaqaana qirada iyo kitaabada akhriska iyo qoraalka yaqaana actuuhu waxa u dhiibtaan buu yidhi casharatan toban min khilmaani lmadiina oo dhallinyarada madiine ah yucalimuhum wax ha baro wa kaana daalika fidaa arrintaasina madax furashay u noqonaysa war imika ninkii aan kaashu isku furto haysaninowna aqoonta waanu ka aqbalaynaa ninkii qoraalka iyo akhriska yaqaanow toban caruura ayaanu kuu dhiibaynaa seminaar noogu furburiyo koran qoraalka iyo akhrinta ah aada baa loogu baahan yahay taane si dadku ay u noqdaan dad majaalka dhinaca aqoonta ka kobca oo qoraalkii akrinta labadaba barta dee ninkii markaa wax garanayay ila waa maxbuus halkaasuu dabeedna yidhi tobankiisii arday la baxay dee waxa dhaqaajintiisa iyo inuu xabsiga ka baxa u haya ardaydanoo si wanaagsan waxu qoraan waxu akriya ilaan imtixaanna waa laga qaadayaayo iskama tegayo una marka imtixaanka ay baasaan ardaydu waxay isku xidhan imtixaanka ay baasaan iyo isagoo ka baxa meesha sida ugu quruxda badan buu waxu baraya waa maskaxda ka geliye markaa wax kale ma soo harin ile waxa ku xidhantii dayntiisa waxay malkaa ka aragtay in had iyo jeer aqoonta uu nebigu siin jiray calayhi salaatu wasalaam dadaal weyn xataa luqadahoo kale man tacallama luqata qawmin amina shara wuxuu lahaa qolo luqadood qofka bartaa sharkoodu ka aamin noqdaa qofku hadduu qolo luqadood yaqaano sharkooda ka aamin buu noqonaya marka inta u suuroobayso qofka waktigiisa uu luminayo inuu dee qaybta uu diinta ku faaidaysanayo qaybta kale maadiga ku faaidaysanayo luqadaha inuu barto uu dhiirinaya rasuulku sala allahu calayh wasalam iyo qoraalkii akrinta waaya waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa in maxbuuska laga faa'idayn karo oo dariiqadana maxaabiis ile qofkii bani aadam weeye tamar buu leeyahay tamartiisa in laga faaidaysto maskaxdiisa iyo muruqiisa iyaduna waa xikmad jirto oo dee aynu ka qaadanayno siiradan iyo xadiidkan laakiin dariiqada looga faaidaysanaya waa dariiqo insaaniya laakiin laa insaani maaha manaa dariiqo bani aadamnimo oo sax ah oo qofkii aan la cadilaynin oo wuxuu kari karayo ah ya in maaragtay looga faaidaysto axaabiistaa iminka isu timida iska xidhan intaasa aqoon maadiya iyo aqoon diiniyaba leh marka xabsigana de bay ku magacaabeen kuwan dadka wax ku xidha islaaxiya meesha dadka lagu hagaajinayay marka waa inay magaceedii qaadata oo maxaabiista meesha looga furaa tababaro kala duwan oo iyagu ay wax dhigaan farsamo gacmeed quroo dee hunguriya wax laga inaan loo kicini laakiin dadkan inaanay iyagoo mujtamacii sidii hore dhaama waa inay kusoo noqdaan mujtamacii oo hagaagay oo diintii garanayo cibaadadii garanayo aqoontii laho shaqaysanba kara waa inay soo baxaan waayo marka raggii la haystayaasha ahaa ayuu qaarkood haddaba kuu yara magac magacnabaya si aada bal fikrad uga qaadato iyo meesha la isla maray waa milal alasraa maxaabiista waxaa ka mid ahaa camru bnu abi sufyaan abi sufyaan inankiisii abu sufyaana laguu sheegi maayo waad garan safarkii birqiga ku baxsaday inkii horkacaya wey quraysh qaybta jenaraalkii ciidamada quraysheed qurayshu qaybe ahayd qaybi heshiisyaday qaabilsanayd qaybi xokaynta kacbaday ahayd iyo muqadasaadka qaybina waxay ahayd dagaalgelinta kuwa dagaalgelintaas sii qaybin sii qaybsanaya oo qaybi amarkay lahayd qaybi calanwalayaashay ahaayeen marka qaybta howlgelinta operation ofsarkoodii baa ninkan abi sufyaan la odhan jiray inankiisiiba haddaba maalintaa raggii meesha lagu helay kamid aha la qabtay camar baa la ydhaha inanka walamaa duliba min abiihi fidaauhu markii aabihii laga doonay inuu fidaa bixiyo ee layidhi inankaagii dee waa la tegayaae bal fidaagii keen ha lagu soo fure abaa waqaa jmicu muxamed bayna bnii wa maali wallahi inaanu maxamed isu geyne inankaygaiyo adduunkayga inankaygii hadduu haysto u falsafadaynaya <laughs> inankaygu u haystaa maanta maxamed adduunkaygana ku dari maayo adeerayaan dacuuhu iska daaya buuhi adeer yumsikuuhu fii aydiihim gacmahooda ha ku haysteen yarkaa ah maa badaa lahu ha iska haysteena kaa inaga daaya maxamed waynu daynayn miyuu laakiin hadhaya fabaynamaa abu sufyaan bimaka isagoo abu sufyaan maka iska jooga id wajada sacda bna nucmaan alansaari ninka sacda bna nucmaan la idhaahday reer ansaareed ayuu helay waa nin reer madiinaa muctamiran isagoo soo cumraystay facadaa calayhi markaasuu ku xadgudbay macnaha gacantuu ku dhigay faxabasahu kolkaasuu xidhay uu qasaalay bibnihi camar bisabab ibnihi camar inankiisii camar buu lahayste uga dhigtay wuxuu hi kaasi xay u ka yimi waa reer ansaareed soo maaha ansaartuna waa ku carruurta yada inoo xidha qafaalkii reer muqdisho samayn jireen qafaalkaasi wuu iska jiraye qafaalkaasuu sameeyey ninkii abu sufyaan aan inoo xidha buui waaye famadaa qawmun markaa qolaa socotay famadaa qawmun qawmu sacd sacad qoladiisii ayaa waxay u tegeen ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam sacad qoladiisii oo reer madiineah oo madiine jooga sacadna da isagoo cumraysanaya waa kaabisufyaan maka ku xidhay ayaa waxay tegeen nabigay u tegeen wa akhbaruhu way u sheegeen waxay idhahdeen dee ninkii sacad la qabsay allahaysta maka waa abusufyaan ku haysta inan kalean u haysta dee bal ka waran nebi maxamedo fa acaahum camran inankii camar buu siiyey fakuu bihi sacda sacad bay kusoo soo daayeen l wuxu waa siyaasaday ninuu idinka qabsaday buuri soo daayin maayo anaa ogey inankiisa usii daaye <laughs> dabeedna sidiibaa inankii lagu diray ninkii odayga ahana lagu soo daayay abi sufyaan isxariifintiisii qiilkaasa heshay waay marka halkaasuu ka booday isaguna wa min alasraa abulcaas ibnu rabiic raggii la haystayaashaha waxaa ka mid ahaa ninka magacaa laydhaa abulcaas ibnu rabiic oo ah zawju zaynab binti rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa zaynabo oo ina nebi ah saygeedii ila wuxuu qabay si dee gaal buu ahaa isagu markaa xaaskiisiina dee makay la joogtaa iyada islaamba ha ahaatee ile rasuulku bulshadaasunbuu ka mid ahaayo dee ablihiisana baa qabay habadii iyo kuwaa diiday unbaa qabay marka isaga laftiisii wuxuu soo raacay weerarkan sodoga lagu jacsiinayo ayuu soo raacay kolka hore kamuu hadhin ilaa marka ay noqoto ficilkan jaahiliyada way dhalaadahay oo cidna ma eegto xishoodna ma leh maxaabiistiibuu ku biiray inanku sodoga u ahaa wa kaana calayhi asalaam nebiguna wuxuu ahaa qad atnaa calayhi khayran khayr buu ku ammaanay fii musaaharatihi xiditinimadiisa ila gobonimadu waa shay markaa u dhalasho ahe nebigu marka hore ninka wuu ammaani jirayo xidhitinimo wanaagsan buu ku ammaani jiray isagoo gaala haddana sida gaaladii kale ee nebiga hablaha ka qabay ay u xumeeyeen isagu umuu xumaynin inantana wuu wanaajin jiray nebigana wax afxumo iyo eraddarro ah ulama iman jirin intii hore ah, musaaharadu waa xidhiidtinimada xidhiidtinimadiisa wuu ammaani jiray fa innahu arrinku wuxuu yahay waa siyaabuhu nebigu ku ammaanay lama staxkamat markii ay cagadhigatay wy markii ay ribatay adkaatay alcadaawa bayna qurayshin warasuulilah quraysh iyo rasuulka cadaawadii udhaxaysay kolkay aada usii adkaatay halkii ugu xumayd maraysay bimaka maka ee nebiga iyo asxaabta aada loo colaadinayay dalabuu waxay qurayshi ka dooneen min abilcaas ninkan abulcaas la yidhaahdo an yuballiqa zaynab zaynab inuu iska furo waxay idhahdeen waryaa maxamed kan la irdarannahay oo adanda inantiisa haysaa miya hadda fur saacadda ah waa bolotiig gaadhay ilaa gabadhii la furayay ilan baashan siyaasadu marna guurkay gashaa marna furiinka dadka markaa jaanjaaban saasay u waaya aan inantiisana u fur bay idhahdeen kamaa facala sidii ay sameeyeen ibnaa abiilahb abiilahan labadiisii inan sidii ay ku sameeyeen bibnatay rasuuli sal allahu calayhi wasalam labadii hablood ee nebiga oo labadii inaan abijahan waxay fureen labadii hablood ee nebiga ee ay kala qabeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam toddoba ciyaala buu lahaa saddex wiil oo yaraan ku dhintay oo laba ay maka ku dhinteen daahir iyo cabdilaahi madiine ibraahim uu yahay oo madiine uu ku dhintay oo lagu aasay saddexaasee yaraan bay ku dhintay afarta habloodna dee way tarmeen iyagu saddex ka midii oo faatimo waa garanaynaa dee cali baa qabay zaynabna ninkan abulcaas la idhaahdo labada kale habloode soo hadhay oo ah ruqiya iyo umu kalfuum ayaa waxaa markii hore guursaday laba inan oo abijahaal u dhalay oo cutbe iyo cutayba ayaa culamaa u taariikh ay ku sheegaan cutba iyo cutayba labadaasaa la odhan jiray labadoodasaa qabi jiray eh, riwaanka qaarkoodna midunbaaba qabi jiray bay leeyihin laakiin sheekhu wuxuu qaatay aragtidii odhanaysay ama taariikhda ma qowlkii odhanayay labadaa habloodba nebiga ayaa ilmo abijahl ay ka qabeen ilmo abilahab abilahab iyo dee cafaariidii sidaa markaa waxay idhaahdeen labadan habloodee ilmo maxamed iska fura marka labadoodii way fureen waa labada habloodee uu guursaday markii dambe cumaan ibnu cafaan radia allahu canh oo kolkii hore ruqiye ay wada joogeen markii ruqiye ay dhimatayna sidan aynu soo marayna beder ayaabay dee dhimatay waxaa markaa loogu xigsiisanay umu kalfuun ayaa lagu xigi markaa waxa ay u dhashay inan qura ayay u dhashay ruqiya oo cabdilaahi la odhan jiray umu kalfuumna waxbay umay dhalin ninkan odayga ah abilcaas la yidhaahdo inantaasnaba ay wada joogeen iyadu waxay u dhashay saddex inan cali maxamed yaxya iyo inan yaroo umaama la ydhaa inantii nebigu markii uu salaada dadka tukinaya uu tunka ku sidan jiray calina dee faatima waxay u dhashay maxaa xasan iyo xuseen iyo saddex hablood oo ay u bixisay saddexda magace ay lahaayeen edooyinkood afarta hablooda rasuulka faadmo mooye saddexda kale magacyaashii ay lahaayeen oo ruqiya zaynab umu kalsum saddexdaasay u bixisay iyo cali eh, xasan iyo xuseen shantaasa marka waxaa la tilmaamaa umu kalsuumun inaanay cusmaan waxba u dhalin aduu tarankooda afarta hablood sidaasuu ahaa marka qisada uu sheekhu ishaaraya waa sidca ah. gobanimo waa halkeede markii saddexda ninba gaala isla ahaayeen saddexdan habloodna way kala qabeen labadii ilma abi kolkii ay reerkoodii la safteen iyo diintii kufriga hablihii rasuulkana fureen sala allahu calayhi wasalam ninkan abilcaas wuxuu hi maya anigu maalintan xun baydi maayo buu ninkaas dabeedna nebigu wuxuu hi nin dheh ninkaasi waa nin mawqifle bu kol xumaantoodii ka yeeli waayo ninkiibaa maanta gacanta soo galay oo ku jira maxaabiisti waaya qisadu ku ishaaraya kamaa facala ibna abi lahabin bibnatayi rasuul sidii ay ku sameeyeen baa la war adiguna sameeyo furinanta famtanaca markaasuu diiday wa wuxuu uhi wallaahi laa ufaariqu saaxibatii wallaahi inaanan xaaskayga iska furayn wa uxibu iyadoo aan jeclaanayo anna lii biha in la bedelo imra'atan min quraysh gabarh kaloo quraysh lagama yaabo buu ihi in gabarh kaloo quraysh intoo laigu bedelo inan bikrada iminka haddii laigu bedelo laydhaa iyada furmo lagama yaabo bui ha ku daalina mawqifka adag buu qaatay walamaa usira haddaba kolkii la qabtay ee maxbuusuu noqdee beder lagu qabtay inanka nebigu sadaga u yahay arsalat zaynab inantii zaynab baa soo dirtoo dabcan dee maka ku dambaysa ilaa nebigu dalkiisii iyo daarihiisii iyo caruurtiisii buu ka soo diin ilaahay buu soo cararaya waxa ay soo dirtay fii fidaa'ihi madax furashadiisii si ay usoo furato khilaadatan lahaa kuul ay lahayd kuul ay lahayd oo ama jawhar ha ahaatay ama dahabe ayay soo dirtay meesha laysu joojin maayo kuushaasoo kaanat ay ahayd xallat haa biha waxa ku qurxisay ummuhaa hooyadeed khadiijata baa ku qurxisay laylata cursihaa habeenkii inanka loo dhisay khadiijooda iminka tagtay oo dhimatay ayaa noolayd waktigii inantan loo guurinayo ninkan dabeedna kolkii ay gelbinaysay mariinkii ay inanta raacisay ayay kuushani ahayd waayo waayo ayuu nabiguna xusuusanaya calayhi salaatu wasalaam <laughs> meeshii waxaa soo gashay kuushii islaantiisu lahaan jirta o ee inantiisana mariinka looga dhigay islaantiina waa mootanta inantiina way maqan tahay arrintaasaa timi falamaa ra'aa calayhi salaam tilka alqilaada kolkuu nebigu arkay kuushii ayuu raqa lahaa riqatan shadiida wuu dabcay dabacsanaan weyn ila nebigu naxariis badna calayhi salaatu wasalaam laakiin ha dabco ee haddana go-aankii ummadda iyo mujaahidiinta codkoodii iyo qaraarkoodii iyo wixii rag isku ogaa meesha kama qaadayo kama qaadayo gaashaanka kuma dhufanaye kol haddii arinku isaga galo wuxuu doonayaa in dadku ka taliyo dadka kale kuwooda wuu ka talin karayaa abi sufyaan inankiisiiba isaga sii daaya buui dee ninkii mujrimka ah ee dadkao dhan laaya colaalka hogaaminaya inankiisii ma mid buu idinka qabsaday reer ansaareed haddaad tihiin isaga sii daaye ninkaa la soo daaye laakiin markii ay noqotay ninkan uu sadaga u yahay arrinkiina isaga uu galay madax furashadii sidan oo kale mujaahidiintiibuu arrinkii u bandhigaya oo ku riixaya waa siyaasada fiican wey wixii adiga kugu saabsan inaad ummadda u dhiibtay ummadda xukumaan sida quruxda badan maha hadii lagu tanaasulay iyo hadii wax lagu siinay kullu dali waay sidaasuu ahaa abubakr sidiq radi allahu canhu markii madax laga dhigay ayaa mudduu mushaharkii yaro qaadanayo uu ku fillaan waayay subaxdii dambu iska kallaynti madaxtooyadii ka baxay meeshaa suuqiii halka baacmusharayn jiru biil ka saari jiray u kacay kaasena war xaggaad qabata sababtii aanu kugu ogeyn shaqada adeer wuu igu fillaan waayay bu wixii ay qorteenoo marka waa kabitaan baan baartayn baan kusoo shaqaynaya buui kabitaan ayaan u raadinaya mar bal annagaa kuu kabiya imisaa lagugu kabaya intaa kugu filan intaasaa igu filan dee baa kabitaan lagu sameeye mushahar ee ku filaan kara markii la siiyey buu u fadhiistay dadkii laakiin mu odhanin ii kordhiya muu baaskarayninoo muu burburin wuxuui bal idinku ka taliya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dabcay naxariis baa qabatay xaaskii geeriyootay buu xusuustay reerkan kala lumay wixii oo dhan laakiin waqaala liasxaabi asxaabtiisiibaa wuxuu ku yidhi in ra'aytum haddii idinku ku qanacdaan an tudliquu lahaa asiirahaa inaa inanta usii daysaan la haystaheeda wa tarudduu lahaa qilaadataha kuusheedanna aa u celisaan waa mariinkeedii fafcaluu sameeya haddii aa arki weydaana dee ku dhalaaliyo xeerkii mariya xeerkii rag dhan la mariyey dee mariya maxaanislaam waa wax idinka idin yaalla go-aankaa ah. macnaha soo jeedin buu sameeye go-aan muu samay Ah, bal isla eega oo ehm, hadday idinla noqoto in lahaystaheeda inanta usii daysaa kuusheedana u celisaa bal ka fikira ah, qofka bani aadamkaana inaad tidhaahdo hebelow kac oo sidaa yeel waxa kaga culus inaad tidhaahdo bal ka waran haddaad halkaa sidaa yeesho isaga arrinka u dhiibto maxay kula tahay baa qofku culus war kacoo alaabtaa soo qaad waxa ka sahlan bal ka waran haddaad kacdaad alaabtaa soo qaado way fiican tahay u odhanaya waa yahay wey maxay kula tahaydu insaanka wax badan bay u sahashaa waayahay faradya aصxaabu asxaabtiibaa markiiba raalli noqday bidaalika arrintaasay ku raalli noqdeen oo waxay idhaahdeen iska siidaa inaga saacadda laga bilaabo waar kuushaadana qaado xaaskaagi ula iyagiibaa markaa mujaahidiintii baa sii daayay ilaa waa xoolaba madeene faadlaqahu calayhi salaam ninkii waa la sii daayey laakiin shardi buu ku xidhan bishardi an yatruka zaynab inuu saynabe iska daayo tuhaajiru ila almadiina si ay madiine ugu soo hajirooto wuxuu hi waa ku sii daynay mariinkii reerkaagana qaado laakiin inantii waxay jeceshay inay aabbaheed u timaado iyo muslimiinta maadaama iyadu muslim tahay oo ay soo hijrooto hanibina soo daa intaasumaanu kugu xidhayna go-aankii uu qaatay isaguna wuxuui waaya anaa soo amba falamaa wasala ilaa maka kolkii uu ninkii maka gaadhay amarahaa wuxuu inantii faray bilixaaqi biabiiha inay aabaheed u tagto fasax baa tibu saacaddaa laga bilaabo aabbahaa baad u tegi kartaa iyo madiina wa kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa arsala lahaa iyadii wuxuu u diray man yaatii bihaa cid keenta faxtamaluuha way soo qaadeen inantii nebigu wuxuu ka hor diray markuu maqlay inuu ninkii soo fasaxay cid buu ka hor diray zayd ibnu xaari oo xakaynihii nebiga ka mid ahaa iyo nin kale labada ah ayuu israaciyey markaasuu yihi inantii ka hortag oo dabeedna iyaguna way tegeen gaadiidkiiba kaxaysteen maka duleedkeeday fadhiisteen markaase inantuna halkaa ugu timi halkaasay kasoo kaxeeyeen waxaa halkaa laga qaadan karayaa gabadhu inay bilaa maxram safri karto haddii daruuro iyo baahi keento baahi iyo duruufi marka ay keento qofka dumar ah maxramkeeda waa laga gudbi doonaa kol haddii fitne laga aamin yahay waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantaa niman ajaaniba ah buu u diray iyagaana ka badbaadiyey cadowga dhexdiisa waaya haadaa intaa faham ifham haada faslu khitaab baa la walamaa aslama abulcaas ibnu rabiic abulcaas ibnu rabiic baa haddaba islaamay qubayla alfatx sanadii sideedaade maka la furay in yar ka hor ayuu islaamay radda calayhim ra'ata xaaskiisii buu nabigu ugu celiyey binikaaxi lwal nikaaxii hore ayuu ugu celiyey cid kale may guursanin inantii nabiguna kama fasakhin calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisu gobonnimadii buu isticmaalay meeshana caruur baa joogtay wuxuu ogaa arrimuhu inay isbedelayaan islaamkuna korayuu kobcayo makana aan sidaa lagaga maqnaanaynin ay noqon doonto un xaruntii islaamka waayo waayo markii uu kasoo hijranay uu kasoo qaxayay ayaa ilahay ui waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin ilaahay gelitaan fiican iyo bixitaan fiican labadaasaan ku baryaya marka bixitaan fiicanna wuu ka baxay gelitaan fiicanna markii dambuu galay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ayaddaa suurat israa tilmaamayso markii haddaba sanadii sideedaad in yar ka hor uu ninkii islaamay xaaskiisii buu u celiyey nebigu ilaa gabadi meeshay ku wanaagsan tahay waa ninkeedaa iyadoo dee uu noqdo xadhig sitaan mooyaane waxa weeye halkaasay ku asurantay siiba hadday caruuru leedahay haddii ay caruuri meesha joogto nin iyo gabadhu inay kala maqnaadaan maaha iyadoo laga fursan waayo kadeed noqoto mooyaane lagu xisaabtamataa masale ay culimadu kasoo saaraan oo kale oo aynaan wakti u haynin oo nikaaxa gaaladu inuu saxiix yahay laga qaadanayo qofka gaalka ahi macnaha intaanu soo islaamin wixii uu guursaday waktigii hore dib loo jadiidin maayo la odhan maayo gaal baad beriga hore ahay waaka minhaajku matniga marku ku dhigayu leeyah wanikaaxulkufaari saxiix gaalada iyo guurkoodu waa sax waayo nebigu marka ay soo islaamaan dadkaa gaalada ahi dib uguma meherin jirin wuxuu odhan jireen war afar un ka dooro waxaan faraha badaneed wadato qaar un kala baxa dabeetana meherkoodii horun bay ku wadan jireen inantana saasunbuu ugu celiyey marka siyaabahaas ayaa waxyaabaha laga faa'idaysanaya ka midta wa min alasra halkaa marka waxaad ku aragtay furdaaminta rasuulku sameeyey sala allahu calayh wasalam waxaad arkaysa arrintu arrin mawaaqif weyn waa arrin mabda mabda baa meesha maraya iyo mawaaqif baa lagu xisaabtamaya meesha gacalkii nebiga hablihiisii baa maraya inamadii kuwii sodogow adeeradii ruma ilma adeeradii ruma maxaa qadiyadda shaqaynaysa waa mabda ilahay baa laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiirahum kuwaasaa ilahay u ammaanay naxdintu waata islaamka oo ah. min alasra maalintaa la haystayaashii waxaa ka mid ahaa suhayl ibnu camr ninka la idhaaha suhayl ibnu camr waxa weeyaan ragga caanka abu ah ahaa aftahanka ayuu ahaa quraysheed dadka markaa sbiikaradooda u hadli jiray buu ahaa si kale haddii loo dhigo maalintii dee bederba ka dambaysay ee uxud waxaan leeyahay xudaybiya rasuulka sala allahu calayh wasalam gaaladu ay kasoo celiyeen kambalka maka isagoo doonaya in uu ku cumraysto in layidhi halkaa ka noqo sanadka dambe umaad soo noqon karta imika halkan ka noqo kuma ogolo inaad gashe raggii la hadlayay buu ahaa ninkani nin raggii la hadlaya nabiga la doodayay ayuu ahaa laakiin mar walba wuu ka duwanaa ragga kale ee doodayay leanna wuxau ahaa nabiga iyo asxaabta libaaxyaasha gacantoodii gacantii asxaabtu soo maray markaasuu garanaya miisaanka raggani uu leeyahy marka heshiiskan raggii saxeexay buu ahaa wakaana wuxuu aha min khuabaa'i quraysh quraysh raggii u hadli jiray buu ahaa wa fusaxaaiha raggii faseexyada ahaa buu ahaa codkarka ahaa wa aalamaa aada lmuslimiina bilisaani in badan buu dadka carabkiisa ku dhibay muslimiinta faqaala cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab baa wuxuu ihi maalintii bedar dee waa raggii la haya markaas suhayl waa la hayaa wuxuu cumar baa wuxu uhi dacnii yaa rasuula allah nebi allow igu sii daa ninkan ya anzicu waxa aan ka soo siibayaa waxaan siibi doonaa kalbad ku siibi buu yidhi aniyatay suhayl labada foola suhayl ayaan ka saarayaa yaldaqu lisaanu carabkiisu hasoo soo dhololeeyo falaa yaquumu calayka dabeetana yuu isu kaa taagin khaiiban isaga oo kula hadlaya fii mawaain abadan meellaba weligii isan soo taagin isagoo wax kaa sheegayo khudbadaynaya ninkan in badan buu afka inagu dhiga ninkani waa nin afwishaara buu ahaa marka haddaba kan xal baan u hayaa haddii aad diiday raggii in la laayo kan isaga aan aftahanimada un ka bi'iyo oo afdulaaqan ka dhiga afdulaaq <laughs> hebel waa afdulaaqay habeeniraan yeejee ninka haddii dee meeshii candhuufta celinaysa carabka celinaysa labadaa foole salubaa ka saarayaa buui muuqaalkiisuna ha fool xumaado maqaalkiisa iyo hadalkiisuna ha fool xumaado buui yaldac lisaanu baa dholodaa soo guraya adiga arkay qofku de hadduu foolalayahay carabkii ay celin lahaayeen ereyada ugu badani waxay ka baxaan carabkii ilkaha ayay ka baxaan marka ereyadii ilku ay isu celinayeen iyo carab ayaa meesha ka baxaya u dholdhoolaynaya waaya sidaas uli falaa yaquumu calayka khaiiban fii mawaain abad weligiiba yuu khaiib noqon xuuba kuula hadliyo aftahan isaga dhigi doonaa adigaa u yeeli bui carabkiisa jalaq baan u yeeli bui carab dalabla baan u yeeli oo u fikiray faqaala calayhi salaam markaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam nin ficil wado maahe waa nin diin iyo mabda wadee wuxuu nabigu ihi laa umati anigu dadka ma miid wareemayo fayumail llah fayumail allahu bi dabeetana ilaahay uu ilaahay baa imiid wareemaya markaa qofka ma nolol dilayo ilaahay baa aniga inolol dilaya markaa wain kuntu nebiya dee nebi baan ahay nebi baan ahay oo marka waa inaan dadka hormuud ugu noqda akhlaaqda wanaagsan wacasaa waxaa laga yaabaa buuri an yaquuma maqaama inuu ninkani meel iska soo taago laa tadumuhu aanad eedayn doonin laa tadumuhu aanad ku caayan oonad ku ceebaynin war in maalin loo aayana waa laga yaabaa buuri ninkaa codkarnimadiisa aad ku diidanta in waatan arrimuu isbedelayaane oo dad badan baa islaamaye intuu islaamo in loo aayana waa laga yaabaa bui cumarow ah, laa umail fayumail allahu bi tamhiilku waa miyid wareenka macnaha qofkan eh, tashwiih kuma samaynayo sawirkiisa xumayn maayo ilahay baa sawirkayga xumaynaya wain kuntu nebiyan wain kuntu nebiyan dee nebi baan ah akhlaaqda wanaagsan baan hormuud ku ah maxbuus lagama yaaba bu in gacan saarno saasuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam ilahay baa ku ammaanay muminiinta maxaabiista gaalada hayaan inay usamafalaan wayudcimuuna acaama calaa xubi raashinka ayay bixiyaan iyagoo jecel yay siiyaan yatiiman agoon miskiinan mid baan waxba haysa wayatiiman wa asiiran iyo lahaysta ilaa asraa baynu ka hadlayna maxaabiista ayay u samafalaan buu ilaahay ku amaanay muminiin maxaabiista gaaladay u samafalaan oy sakada siinaya oy sadaqada siinaya oy u ixsaan markaasuu qofkii jeclaanaya markaasuu qofkii iskala daynaya dadku ka yimi inuu ku noqdo saasaa wax doonaya islaamku muuqaalka macaan buu leeyahy waaya ninkani haddaba nebigu aragtidan arrinkan uu kasii sheegay ee ah fasaaxadiisi iyo codkarnimadiisa iyadoo la mahadiyey buu sheekhu ku sheegi doonaa waqadima waxaa soo galay bifidaa'ihi ninkan suhayl la idhaahda ee codkarka ahaa waxa fidaagiisii la yimi si uu u madax furto mikris ibnu xabsi ninka magacaa la yidhaahdo maalintii xudaybiye raggii doodaya isna ka mid ahaa ayaa yimi makuu ka yimi isba waa gaal lama qabsanaya laakiin maadaam arin la fasaxay buu u socdaa warbaahinta wax laga sii daeya ninkii maka ka imanaya fidaa noo sidow ee maxaabiis doonayow waa kuu sii daynaa waad iman kartaa ogeysiiskaasay dad ku socdaano waa la aaminaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkan baa isaguna yimi oo gaaladii ah walama irtadaa markii uu raalli kala noqday macahum asxaab calaa miqdaarin qadar markuu kula raalli noqday manaa irtadaa macahum asxaabtu kala heshiiye calaa miqdaarin suhayl maxaa iigu sii daynaysaa buuri intaa iyo intaasoo waxaa laga heshiiyey sicirkii lagu sii dayn lahaa miqdaarku waa kaa kolkii haddana sicirkii laga heshiiyey xabasa nafsahu naftiisiibuu xabaas badalahu suhayl bedelkii xataa jaaa bilfidaa ilaa uu fidaagii keenay keedaa naftiisa xabaasay oo bedelay suhayd dee waa ninkan la idhaha mikrib ninkan mikribs la idhaahdo ayaa suhayb halkiisii buu galo wuxu war suhayb iska sii daayo aniga isii haysta war adiguna iska tag maka o in badan baad rafaadsanayd meeshan dee joogto maxbuus ahayde war inta adeer nafisside qadarkan aanu ku heshiina soo dir lacagta marka suhayb baa tegey maka lacagtiibuu soo diray mikris baa lacagtiidiiba iska iska tegey saas wey xabasa nafsahu mikris baa naftiisii xabaasay badalahu suhayb isagoo isku bedelay xataa jaaa bilfidaa ilaa uu fidaagii keenay ninkan la idhaahdo suhayb haada arinku saa weeye garo waqad xaqaqa allaahu khabara rasuul warkii nebiga ilaahay uu xaqiijiyey fii suhayb ninka suhayl laydhaa warkii uu nebigu ka sheegay ahaa waa laga yaaba fasaxadiisa in loo aayo ilaahay baa warkii xaqiijiyey siduu xaqiijiyeyna waa sida fainahu lamaa maata calayhi salaam markuu nebigu dhintay sanadii koob iyo tobnaad araada ahlu maka reer maka waxay dooneen alirtidaada inay ridoobaane islaamka ka baxaan kamaa facala kayruhum sidii ay sameeyeen dadkii kaleo min alacraabi reermiyigahaa reermiyigii kaleba sidii ay sameeyeen oo dee markuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam carab badan baa islaamka ka baxday oo qaarkood nebiyaal samaysteen musaylimatulkadaab iyo bariga ereyada galbeed bariga ciraaq sacuudiga oo kale reer nasbi riyaad iyo ereyada dabeetna waxay dhahan dee nabigaasunbaa meeshaba wadee kor hadduu isagii dhintay ilmihigay u badnaayeen oo had iyo jeer iska yar jaangowracan oo qalaf qalaf na laguma hadleeya bayna annaga sekana ma bixinayno sekadana ilaahay baa isaga yihi khud min amwaalihim sadaqa isagun baa nabiga la faroo la yidhi ka qac isagaa lala hadlay yaa halkiisii geli karaa ha ku daalina sakana bixin mayno markaasaa nashuushadii iyo fasaadka gaalnimadiibaa adfaabsay oo qabaa'il badan gaadhay reer makaaba doonayba inay markaa islaamkii ka noqdaan kamaa facala kayruhu min alacraab reer miyigii kale siday sameeyeen faqaama suhaylu haada khaiiban suhayl kankaba ayaa istaagay isagoo ummaddii ukhudbadaynaya waanu islaamay ogow ila waa muslim waktiga dambe wa qaala wuxuu hi bacda an xamida allaha waathnaa calayhi wasallaa calaa rasuuli intii uu ilaahay ammaanay ku mahadnaqay rasuulkana ku saliyey ila khudbadda caadadeeda sidaas ayuu dadkii la hadlay wuxuu hi ayuha annaas war dadow man kaana yacbudu muxammadan faina muxammadan qad maat waa maqaaladii abubakr qofkii nebi maxamed caabudaya muxamed dee u dhintay waman kaana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut qofka ilaahay caabudayowna ilaahay wuu nool yahayo dee ma dhinto alam taclamuu ana allaha qaal miyaydaan ogeyn inuu ilaahay yidhi inaka mayitun wainahum mayituun inaka mayit waad dhiman doontaa nebi maxamedo iyaguna way dhiman aayad kale miyaanu ilaahay odhan wamaa muxamadun ilaa rasuul nebi maxamed waa rasuulu ilaah maahae waa rasuul qad khalat min qablihi rusul rusushiina hortiibay geeriyoodeen afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum calaa caqaabikum ma cidhbihiina idinka noqonoo way idin gaaloobi doontaan ceebtiina miyaanu sidaa ilaahayna odhan waanu su-aasha maxamed wuu dhiman doonaaye dabadii ma idin gaaloobi sawkas ilaahay su-aasha ayna weydiiyey war aayaadkaa miyaydaan maqal aayadihii abubakar ku dul akhriyey reer madiine weeye markii ay kayrkayreen ama ay argagixeen ama kaageen uma qaala markaasuu suhayl ba hadalkii wadaa oo reer maku la hadlayaa wuxuu ihi wallaahi inii aclam anigu waxaan ogahay bu ana haada diina sayamtadu imtidaada shamsi fii uluuciha ana haada diina sayamtad diintani way ballaaran doontaa baan ogahay bu imtidaada shams sida ay qoraxdu u fidayso fii uluucihaa markay soo baxayso war qoraxdu halkaasay bir ka soo tilaabi markaasay socotaa socotaa socotaa daanta kaley tagtaa buu dhanka kale waynaga libidhaa diintani bilowgiibuu joogaaye anigu waxaan ogahay buui inuu fidayo sidaa qoraxdu adduunyado dhan ay u wada marayso adduunkao dhan u wada mari doonaa buui islaamkani taas waa nin aqoonyahanah waa indheergarab haddaba wuxuu uhi falaa yaquranakum haada kaniyuu idinku kadin inuu idin dagin ar idin suldaarin bui yuriidu abaa sufyaan abaa sufyaan buu ujeeda hadda abaa sufyaan laftiisu waktigaa u islaamay oo fatxu maka buu islaamay waktiga nebigu geeriyoodana waa sanadii koob iyo tobnaad abi sufyaan marka qoladii wuxuu ahaa dee kayrkeertee circirtay buu ahaa mayhi talow islaamka maka baxnaa carabteennii hore maisu rognaa halkeennii hore maka miisnaa markaasuu dabeedna yii war abi sufyaankani weligiibuu idinlu goyn jiray yuu idinlu goynin maanta yuriidu abi sufyaan falaa yaqurannakum haada min anfusikum naftiina yuudinku dagin fainahu yaclam wuxuu og yahay min hada almr diintan islaamka wuxuu ka og yahay maa aclam waxaan ka ogahay laakinahu isagu qad khatama calaa sadri laabtiisa wuxuu ku helay buui wuxuu ku helay xasada bani haashim reer bani haashim buu xaasidayaa naxligii qabiilkan weli ka dhammaano annagaa og buui waa ninay is yaqaanaano hoos baysu ogyiin nebinimada reer bani haashim ka soo baxday naxligaasi hayb ah laakiin wuu ogya islaamkan inuu faafayo hirgelayb intaa ka ogahay buu ka ogy watawakkaluu calaa rabbikum war ilaahay tala saar ina diin allahi qaa'im ilaahay diintiisu way istaagaysa